bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi akhiruhum shaykhuna shaykhu صal bn cbd اllahi اlcusaymin غafar allahu lah wlahum jamica bisnaadi kuli minhm ilى smain cayna can aron diran can abi qaabusa mowla cabdillahi bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslem alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المعلimiina bالmتaclimiina بإqrاء msل mtun khasة رsul xadيث المصطفى ورasuل المجتبى slى الlه عليه وعlى آله وصxaabته أجمعين يفوز بسacاaت الcجل الأجل fhada هو المجلس الxاadي والتسعون من مجالس إقراء وشرح kitaabi معالم السنة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 xanaanada ilmaha iyo wixii la xiriira nafaqooyinka liska raba ayuu fasalkan u fasal yahay weeyaan baabu fadli nafaqati nafaqada fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay cala alahli reerka ee la nafaqeeyo reerkaaga nafaqada aad ku bixisa biilka la bixina oo maalinlaha ama billaha ama sanadlaha ah nafaqadaas iyada ah, fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun afar boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can abi mascuud ilansaari waxaa laga wariyey radia allahu taala arda an nebi nabi wxuu kuri sal slem qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi salatu slam idaa anfaqa hadduu bixiyo almuslimu qofka muslimka ah calaa ahlihi reerkiisa wa huwa isagana yaxtasibuhaa uu ajir xisaabsani kaana lahu kaanat lahu waxay u noqotaa sadaqatan sadaqay u noqotaa bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray barwaaqadan i khayrkan bal eega oo fiiriya qofkii biilkii uu reerkiisa ku biilaayey caruurtiisa ku biilanayey isaga uu dhinac ka cunayey ayaa nafaqada ayada ahayd ayuu rabbi subxana wa tacaala sadaqa ula baxay ugu dhigay xadiidka laba kun afar boqol iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu taala anu arda qal abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm hal shilin oo dahaba anfaqtahu aad ku bixisay fii sabiililah jidka alle iyo wa hal diinaar oo anfaqta aad ku bixisay fii raqabatin qor in lagu xurey oo naf lagu xureeyo adoon ahayd iyo wa diinaarun shilin iyo diinaar tasadaqta bi aad ku sadaqaysatay calaa miskiinin qof miskiin ah iyo wa diinaarun diinaar anfaqtahu aad ku bixisay calaa ahlika reerkaadood bil lagu dhigtay acdamuhaa tan badan ajran xagga ajarka alladii waa halka diinaar oo anfaqtahu aad ku nafaqaysay calaa ahlika reerkaada weeyaan jihaad noqoyaa miskiin la sii noqoyaa naf la xuray noqotaya yacni nafaqada reerkaaga shilinka aad ku bixisay ayaa ka fadli badan ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam arrintaas marka waad garan kartaan booska nafaqada ciyaalka la siiyo iyo reerka la siiyo meesha uu allagtii ka joogo subxaana wa tacala ee can anas bin malik waxaa laga wariyey radia allahu taala arda anahu anas qaala wuxuu yidhi hazawnaa waan duullay maca rasuulila nabiga ayaan la duullay sala allahu calayhi waaalih wasalam tabuukan tabuukaan u duullay tabuuk waa meel siddeed boqoloo kilomitr u jirta magaalada madiine oo dhanka waqooyi galbeed ka xigta magaalada madiine weyan dhanka urdun famara binaa waxaana soo maray shaabun wiil da'yar nashiitun ee firfircoon nin dadnimo iyo fircooni ka muuqata oona da'yar ayaana soo maray yasuuqu ninkaa wuxuu kaxaynayaa hunaymatan aryarow xayn yar ayuu kaxaynaya oo lahu isaga uu leeyahay faqulnaa waxaan idhi low kaana hadduu ahaan lahaa shaabu haadaa dhallinyarada midkan iyo wanashaatuhu firfircoonadiisa fii sabiilah jidka alle kaana isaga ayaa ahaan lahaa khayran mid u khayr badan lahu isaga minhaa ariwadkan waxaa ugu khayr badnaan lahaa firfircooniyadan iyo da'yaridan inuu jidkii alla iyo jihaad geliyo ayaa ugu khayr badnaan lahaa fantaha wuxuu gaaray ama fantaha wuxuu ku ekaaday qowluna hadalkanaga xataa balaqa ilaa uu ka gaaro rasuula اllahi salى اllahu calayhi waslem hadalka wuu socday ilaa nabigan uu ka gaaro salى اllahu calayhi waaalihi wasalam faqala wuxuu yidhi maa qultum maxaad tidhahdeen qulnaa waxaan nidhi kada wa kada saa i saa ayaan nidhi qaala wuxuu yidhi amaa inahu isaga miya in kaana hadduu ahaaday wiilkaas dhallinyarada ahoo firfircoon yasca mid u shaqeeyo oo u xamaalo calaa waalidayhi labadii dhashay aw axadihima ama midkood fa huwa isaga fii sabiila jidkale ayuu ku shaqaynayaa labadii dhashay ama mid ka mid hadduu muxuuha biilkooda uu ka shaqayni jidka alle ayuu ku taagan yahay wain kaana hadduu ahaada yasca mid muxuuaha u shaqeeyo calaa ciyaalin caruur yakfiihim uu qofka isaga ka kaafini inay dad tugsadaan dawarsadaan uu ka kaafini oo nafaqadooda uu siini isaga fii sabiila jidka alle weeyaan wain kaan hadduu had yascab mid u shaqeeyo calaa nafsihi naftiisa si uu muxuu ah xaaraanta ugu dhowrsada iyo tugsiga fa huwa fii sabiil lah jidka alla weeyaan imaam bayhaq ayaa soo saara xadiidkaas baabu nafaqati alahli reerka nafaqada la nafaqeeya muqadamatun waxaa laga hormarinaya cala sadaqat sadaqada caadiga ah reerkii biilkii la siinaayey iyo miskiinka tuugsana waxaa la siinaa waxaa la hormarinaa nafaqada reerka maxaa yeelay nafaqada reerka inaad siiso waa waajib cayni adig ku saaran inaad bixiso haddii haweenaydaada adiga ka hoos joogto cawaan aan xali uu nabigeena kusoo tilmaamay calayhi sala slam xadidka casharka xali aan gelaynay oo maxbuus ku ah intaa dayacda lacagahana meelahaas ku sahirsayto cid u baahna u baahnaynba waad ku dembaabaysaa haweenaydina haddii ay biil kaa weyda xaq waxay u leeda inay kaa fasakhato maxaa yeelay dayacday nafaqada marka reerka lagu nafaqeeyo ayaa ka horeysa a muxuua sadaqada caadiga ah oo iska furan weyaan maxaa yeele nafaqada iyada waa waajib tanna waxaa weeyaan waa sunno xadiidka laba kun afar boqol iyo laba iyo soddonaad can jaabir bn cbdillahi waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhuma qala wuxu jaabir balaqa soo gaaray sal slem ana rajula nin oo min asxaabihi saxaabadiis ka mid a ah, actaqa inuu xureeyey oo lahu isaga u sugnaa markuu dhintay kadibna uu xureeyey wuxuu yidhi markaan dhintaad xurtahay oo addoon uu leeyahay qof uu yidhi xur baa tahay markaan dhinto kadib qofka isaga marka lama gedi karo lama hibayn karo waxa weeyaan waa wuxuu sugayaa qofka inuu dhinto ninkaas ayaa nabiga loo sheegay sal allah alay slam lam yakun uma lahu ninkaas wax horeeyey maalun maal hayrahu ninka aanan ahayn wax kala xoolo ood haysta lama arko kaas ayaa usoo xamaali jiray fabachu ninka nabigu wuu iibiyey biamaani miati dirhamin toban eh, sideed oo dirham ayuu ku iibiyey oo fido ah uma arsala wuxuu u diray biamanihi lacagtiisi ilayhi ninka ayuu u diray weyaan buhari muslim adi soo saaray ninkii wuxuu yidhi markaan dhinta kadib ayaad xurtahay inta ayadan adoon weyaan oo muxuu ka faaiday marka shilinna ma haysto oo shilin shanla ma haysto waa faqiir laa ntafac hada walaa ntafac kana waxba uma tarin kana waxba uma tarin marka nabigeena sal allahu alay slam intuu xureeyey intuu intuu cafan intuu ninkii gaday addoonka ahaa ayuu xool lacagta usoo diray maxaa reerkiisa ayaa walafdu muslim maxaa yeeley ninka asaga waxaa looga fadhiyey reerkiisa nafaqadiisa waxaa loo reerka ayaabi saa weeyaan walafdu muslim aa muslim lafdiguu leeyahay bacduhu qaarkiina cinda bukhaari bukhari agtii ayuu ahaaday ama bukhaari ayaa soo saaray qaar wuxuu rajulin baa xureeyey oo min bani cudrata reer bani cudra ka mid a ah, cabdan lahu isaga uu leeyahy can dubrin ka xureeyey markuu geeriyoodo kadib inuu xor ayuu u ballanqaaday ama u sheegay fabalaqa dalika rasulla nabiga all arrinkaa way soo gaartay alayhi sala slam faqala wuxu yidhi alaka maalun hayru maal asaga aan hen miyaad leedahay ninyahu reer banu cudra ka dhashay faqala wuxuu yidhi laa maya faqala wuxuu yidhi man yashtariihi minii yaa iga iibsan addoonkan <laughs> warba ma jiro ila nabiga wahuwa aabo lahum waa aabbu u yahay reero rafaadsan oo dhibaysan ayaa ninka ka dambeeyo faishtaraahu waxaa iibsaday nucaym bnu cabdilaahi alcadawiy ayaa iibsaday ninkaa saxaabiga ah biamaanimiya dirhamin sideed boqol oo dirham fa ja'a biha rasuula nabiga ayuu keenay fadafaca ilayh ninka ayuu dhiibey reer bani cudra ninka ayaa farta laga saaray uma qaala wuxuu yidhi ibda ku bilow binafsiga naftaada fatasadaqa caleyha ku sadaqayso adiga ayaa baahi ay ku haysaaba muxuu ahaa ka dherag fain fadula shayun shay hadduu soo harana faliahlika reerkaada si fain fadala hadduu soo haro fainfadl hadduu soo hor can dii qaraabatika qaraabadaada muku saibka hadday wax ka soo haraana shayun shay fahaakada wahaakada sa iyo sa saa ku bixi weyaan oo masaakiinta saa ugu kala muxuu ahaa sayr saas ayuu nabiga amar ku bixi alayh sla slam yaquul muxuu leeyahay fa bayna yaday hortiisa ku bixi wa can yamiinika midigtaa ku bixi wa can shimaalika bidxtaa ku bixi saa ayuu nabigan amar ku bixi alayh salat slam marka ninkaas addoon la xureeya fadliga uu leeyahay iyo naf la xureeya fadliga ilaahay subxana watala u ka ratiba waad garanaysaan ilaa ximin ximin qofka looga xureeyo naar maca daalika nabigeenna ood ogosontihiin alra'uuf araxiim ninkii asaga oo la xureeyey wuu joojiyey oo weliba gadaal laga xureeyey wuxuu yidhi waa la iibinayaa dadkaad masaakiinta oo qofka u haya ayaa la quudinaya wax la siinaya saas ayuu nabigeena yeelay alayh slat slam naftiisu ku bilaabayaa reerkiisuu ku xijinayaa qaraabadii ayuu ku xijini kadibna eh, muslimiintii kale ayuu gaarsiinayaa weyaan baabun taahudu zawjatu haweeneydu waxay qaadanaysaa min maali zawjiha ninkeeda xoolaheeda bilmacruufi wanaagay ku qaadanaysaa weyaan ninka weliba hadduu yara gacanradkaada ood meelaha wax ku laalaabo reerkiina ay dhibaysan yihiin inay u yara dusto o waxaa weyaan wax ku filan iyada ciyaalkeeda ay qaadato waxba dhibaato ma lahan waxba dhibaato ma lahan xadidka laba kun afar boqol iyadoon fasaadinaynin xadiidka laba kun afar boqol iyo soddon iyo saddexaad can caaishata radi allahu qaalat waxay tir caaisha jaaat waxaa timid bintu cutbata gabadha hindi bintu cutba la yidhahda ma taqana hindi bintu cutba culama allah waate abu sufyaan xaaskiisi nacam xaaji saas way yarhaa baaraka allah fiik hinda bintu cutba ayaa timid faqaalat waxay tihi yaa rasul rsulka allow maa kaana ma ahaanin calaa dahri اlardi arladan dusheeda min ahli khibaa'in dad teenda u saaxiib khibaha waa guryahan oo shacriga iyo timaha iyo laga sameeyo oo dad guri lah axabba laga kala gaceyle badan yahi ilaya xaggayga an yadiluu inay dulloobaan oy dhulka galaan oy baaba'aan min adiga reerkaaga khiaab waxaa la cabiraya teendhadii laakiin muhimadda waxaa loola qasdaya dadkii ahlubeytkaada inay duloobaan ahlubeyt aan ka jeclay lama arka weyaan uma intaa kadibna ma asbaxa ma waabariisin alyowma maanta oon muslimay can adhar lardi arlada dusheeda ahlu khibain qaws axaba la kalgaceyle badan ilaya xaggayga an yacizuu inay cizoobaan min ahli khibaa'ika dadkaada ama qowskaada teendhadaada ku hoos nool markaan gaalka ahaa oon islaamin dulli oo dhan waxaan la doonaya adiga iyo muxua reerkaaga hadda on soo islaamayna wanaag oo dhan iyo sharaf oo dhan waxaan la doonaya adiga iyo reerkaada weeyaan fa qaala wuxuu yidhi wa aydan sidoo kale waladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftaydi biyadii ay ku sugan tahaye anigana saas weeyaan anigana saas weeyaanoo maanta inaad cisowdaan waxaan ka jecel lama arko inaad cisowdaan gaalnimadii markaad ku sugnaydeena dee gaal u dilooba waa asal taadhib ma walhan qaalat waxaa tii ya rasul allow ina abaa sufyaan ninka abaa sufyaan la yidhaha rajulu masikun gacan adag dhab saasuu uhayaa ya ku misik yani ku dhegan yahay waa nin misiika ah. saas muxuu ahaa gacan adag gacanta ku dhegan saa u haysto fahal calaya dushayd miyuu ahday xarajun culays an ucima inaan quudiyo min aladii min aladii kii xaggii lahu isaga usugnaaday xoolihii isaga usugnaaday ciyaalna caruurtanaga inaan quudiyo ma dhib iyo culaysii dembi ayaa ka imaanay qaal wuxuu yidhi uraahu uma arka inuu dembi ka yimaada ilaa laa uraahu uma arka ilaa bilmacruufi wanaag inaad ku qaadato mooyane si kale uma arka weyaan yacni wanaag ku qaadawa laakiin waxaa kaloo noqon kartaa laa uraahu xaraj inuu kusugan uma arka ilaa bilmacruuf ti israacinta hore ayaa ka qiimo badan anfila wallahu aclam laa uraahu uma arka ilaa bilmacruuf wanaag inaad ku qaadato mooyane yacni iska ilaali inaad fasaadiso taas weyaan wallahu aclam buhari muslim ayaa soo saaray wa fii riwaayati lahuma riwaaya buhaari muslim muxuuha u sugnaatay ama ku sugnaatay qaalat waxay tihi hint ina abaa sufyaan ninka abaa sufyaan rajula waa nin shaxiixun bakhayla walaysa ma ahanin yucطinii mid isiiyo maa yakfiinii wax igu filan i waladii carruurtayda ilaa maa akhadtu waxaan ka qaatay minhu xaggiisa wa huwa isaga laa yaclamu inuusan ogeyn oon muxuu ahaa u dusa faqaala wuxuu yidhi khudii qaada maa yakfiiki wx kugu filan iyo wawaladakii carruurtaada bilmacruufi wanaag ku qaada weeyaan buhari ayaa soo saaray marka akhyaaray yaanan gabdhihii loo dhibaataynin jeebkii inay gacanta u ridaan yaan loo dhibaataynin habal laiska siiyo acuuhum uma acuuhum uma acuuhum maa aataakum allah baabu rajuli nin ayuu baabkan u baab yahay yahudu waxaa dhici karta mararka qaar dumarka in lacagaha aad aan loo siinin waxaa laga baqayaa ragga qaar ay ka baqayaan haddii aad lacagta loo siiyo gabadhi inay muxuu ahaa iskaba dhaqaaqdo oy ku dhoofto <laughs> lacag fadar hadaa la siiyo ama intay baabuur muxuu ahaa way kusoo iibsato meelaha iska warwareegto oo ilmihii ay dayacdo ama waxyaaba noocaasaa dhici karta arinta ayada boqolkiiba maxay noqon karaan kuwa wixii la siiyey meel aan saxayn la aado waa in aad u yar laakiin inta badan haweenay wixii ay hesho gurigeeda may ku celinaysaa sariirtay kugu qorxinaysaa gurigay kugu raanjeynaysaa roog fiican bay kugu dhigaysaa cunno fiican ay ilmahaad ugu karinaysaa iyadaa ku xaragoonaysa dahab ay kusoo iibsanaysaa wamaa ilaa dalika barwaaqi khayrun baad mxuu ahaa ayadana ay ku gaari adnaad ku gaari ilmaheeda ayay mxua u danaynaysaa marka waxaan kala jeedaa xitaa haddii ay intaa wax aruursato meel ay dhigato xilliga ilmaheed ay u baahdaan ilmaheed unbay wax ku siini marka dumarka in wax la siiyo waa muhiim aad iyo aad oon loo mxuu aha loo baahinin inay mxuu ahaa qof maxbuuso agtaada jooda jooga inuu adiga wax yacni saas waa wax jibile aho dadka kuwada aasan ilahay muxuu le subxana wa tacaala wa uxdirat اlanfusu shux nafafyaalka waxaa lagu soo xaadiriyey oo muxuu ahaa joogto u ah bakaylnimo sidoo kale alla wuxuu le subxana wa tacala waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum اlmuflixuun bakaylnimada naftiisa qofka laga badbaadiyo kuwaa waa kuwa badbaaday waa kuwa liibaanay cafwan saasuu rabbi le wa tacaala marka bakhaylnimada laakiin waxaa lagu tahdiibiyaa iimaanka waxaa lagu tahdiibiyaa oo lagu muxuu ahaa leyliyaa qofka wuxuu sugaa man da aladii yuqrid اllaha qardan xasana fayudaacifhu lah yacni yaa alla wax amaahini oo alla u laalaabi waa la bartaa waxbixinta qofka markuu yacni eh, waxbixiyo ood mar labaad waxbixiyo ood mar saddexaad waxbixiyo wahaakada ilaahu u laalaabaya subxana wa tacaala marka nafta in la layliyo oo waxbixinta la baro waxaa weeyaan waa lagaba maarmaan waa yahay rajuli nin ayuu baabkan u baab yaahudu min maali waladihi canug u dhalay ka qaato oo isticmaalo ayuu baabkan u baab weyaan xadiidka kun afar boqol iyo saddexii soddonaad can cumaarata ibni cumayr waxaa laga wariyey can cammatihi eedadii wuxuu ka wariyey annaha eedadii sa'alat waxay weydiisay caaishata radi allahu ta ayay weydiisay fii xijri waxay tihi fii xijrii aniga dhabtaydo iyo xanaanadayda yatiimun canug agoon ayaa ku sugan oo aniga ayaa waxaa weeyaan hayo fii xijrii dhabtayda ayuu ku sugnaaday yatiimun canug agoona ah, agoon ayaan haya weyaan afa akulu min maalihi maalkiis miya wax ka oo maalkii asaga uu leeyahay wax ma ka cuni kara fa qaalat waxay tihi caaisha qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slam min atyabi ma akala arajulu qof wuxuu una wax ugu wanaaga badan oo ugu xalaashan min kasbihi waa wax isaga uu shaqaystay waa kow wa waladuhu canugiisana min kasbihi isaga wuxuu uu shaqaystay ayuu ka mid yahay tirmidi abu daawuud nasaa-i ibn maaja daarimi shantaas ayaa soo saareen waana xadiis saxiixa weeyaan marka ilmahaada xoolahooda adiga ayaa iska lah xalaalan aw xalaalun ayib ayay ku yihiin xalaal wanaag badan ayay ku yihiin weyaan marka canugaas agoonka ayada ay dhashay xoolihii u lahaa inay hooyadii cunta waxba dhibaato ma lahan saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalem xadidka laba kun afar boqol iyo shan iyo soddonaad can cabdillahi bni camr caasi radi allahu taca anhuma waxaa laga rajulan inba yimid annabi nabigu yimid sal slem faqala wuxuu ya rasul rasuulka allow ina lii aniga ayuu u maalan xoola iyo waladan caruur wa ina waalidii ina lii aniga waxaa ii maalan xoola iyo waladan caruur ayaan leeyahay nin baa nabigu yimid wuxuu leeyahy nabi allow xoola iyo caruur ayaan leeyahay wa ina waalidii aabahayna ama waalidkayna yajtaaxu wuxuu baabi'inayaa uu dabada ka marayaa maali xoolahayga xoolihii ayuu muxuu ahaa ya maba u aabayeelay hoostuu ka geli wuu aruursani wuu qaadani weeyaan wuu qaadi qaal wuxuu anta adigii wa maaluka xoolahaadaba liwaalidika aabaha ay u sugnaadeen ina awlaadakum ilmihiinna min ayabi kasbikum waxaad shaqaysateen wax ugu qiimaha badan weyaan ugu xalaashan fakuluu cuna min kasbi awlaadikum awlaadiina waxay kasbeen cuna weyaan waxba dhibaatman abu daawud ibn maaja waa xadiis saxiix weyaan marka caruurta in aabbihii la yidhahdo aaba raalli ahaw waxyaabaha la yaab kaloo dha waxaa ka mid a ah, canugii waa barwaaqaysan yahay meel sare oo wanaagsan ayuu ku sugan yahay guri qurux badan ayuu degan yahay aabbihii oo la magaalo joogana waxa laga yaabaa meel jokora uusan saaxanaynin inuu dejiyo ama meel asaga meesha uu degan yahay ka liidan inuu dhigo arrintaasi sax maaha dadka qaar daruura qabanays mararka qaar qofka halkan ayuu joogaa guri qurux badan iyo sariir qurux badan iyo kuraas qurux badan iyo sallig qurux badan ayuu degan yahay xafiis noqotaya dhan wal noqotaya aabbihiina wuxuu ku sugan yahay baadiyo ayuu ku noolyahy hooyadii waxay ku nooshay baadiyo aabbihii iyo hooyadii xaaladoodaad garanaysaan aqal horri tacbaan ah nolol culays badan wax badan ayay ku sugan yihiin iyagii marka haddii qofkaas ayagii ay diidaan inay halkan imaadaan ama ay meesha ka soo guuraan waana sida loo badan yahay runtii oo dadka in badan haysato oo qabowgan iyo magaaladan iyo qaar waxayba leeyihiin wax qoyan kulli waa gaalada kaadidooda waya ay leeyihin mogta dadka waa yeelaha marka qaar qaara sankaasa u haysaniyo magaalada intay joogaan sankasa u haystaan ya markay magaalada soo galaan waad aragteen soomaalidii hore marka dad noocaas hadii ay yihiin oo qofkana uu waalid ka warhayo oo daqaalo u dir waxay u baahan yihiin u dir telefoonka kaga warhay booqa iyagana raalli ay ugu yihin halkan u jooga marka ayada macduur ayuu qof noqon karaa laakiin waxaa laga yaabaa qofka inuu magaaladan ku sugan yahay isagoo magaaladan jooga waalidkiina meel xun oon u qalmin uu degan yahay isagana meel mxuu ahaa boqortooyo u degan yahay arrinta ayada gar ma ahan arrintayada ma bannaana arrintayada waa dulmi arrintayada waa cuquuba qofka isagana ku dhici doontaa arrinta ayadaa tabta u sameeye ku dhici doontaa marka aad looga taxadira arrimaha iyaga xadiidka laba kun afar boqol iyo lix la wariyey radia taala ardaha qaalat waxay tir caaisha qaala rasul wuxuu yihi sal slm ina awlaadakum caruurtiinna hibatun lakum hibe idin yihin ilahay baa idiin hibeey wa tacaala yahabu wuxuu u hibeeyaa alla uu siiyaa liman yashaau qofkuu doono inaathan gabdho ayuu siiyaa wayahabu liman yashaau dukuur intuu doonona wiilal ayuu siiyaa ayaddii hore markii loo sii wado aw yusawijuhum dukraanan wa inaathan ama wiilal iyo gabdho ayuu rabbi subxana watacala isugu daraa wayajcalu man yashaau caqiiman qofkuu doono wuxuu ka dhigaa madhalays qofaan waxba dhalin caqiima ayuu rabbi ka dhigaa ayaddii saasay ahayd fahum awlaadii gabdho iyo wiil waxay noqdaanba fahum ayaga igu amwaalahum xoolahoodii lakum adinka ayaa idin sugnaaday ida xtajtum ilayha haddii aad u baahataan xaakim ayaa soo saaray bayhaqin ayaa soo saaray imaam madahib wuxuu leey alaa sharطihima ay calaa sharطi اlbukhaari wa muslim saas ayuu leeyahay meeshaan masale ayaa imaan karto masalada imaan karta waxay tahay aabbihii waa taajir dhaqaalo ayuu haystaa hooyada waa taajirad dhaqaalo ay haysataa canugii xoolihiisa ayagaa iskala saxwa laakiin canugii reer ayuu leeyahay caruur ayuu leeyahay baahina uma qaba waalidkii canugaas xoolihiis oo ilaahay baa u nicmay subxaana wa tacaala inuu canugii wix yaraa ood la ordaayey uu muxuu ka majixaabiyo ood ka xayuubiyo ood canugii marka muxuu ahaa gacmaha dhulka ugu dhaca sax ma ahan nabigeena marka wuxuu ley sal l slam ida xtajtum ilayha hadii aad u baahataan wa haddaad u baahnayn marka maxaad canug u colsaynaysaaba laakiin isagii waxaa laga rabaa ama aabbaha baahdo iyo hooya ama ay baahanin adiga daa'iman wa abadan waxsiismadaada waa inay saa socoto saa waa inay socoto istaagin saa weeyaan waxaan u gudbaynaa alkitaab الthaani kitaabka labaad ama nuujintii naaskii ilmihii la nuujiye ayaan u gelaynaa weeyaan baabun yaxrumu waxaa xaaraan ku noqday min aradaaci nuugmadii maa yaxrum wuxuu xaaraan ku noqday min anasabi nasabka yacnii labada qofood walaala tihiin gabadhii wiilka ma isguursan maya waa maya labadii waxaa weeyaan isla jiiftay ama isku abba ama isku hoye guur ma yeelo sidoo kale labadi aad muxuu ahaa labadii maxram isu ah isma guursan karaan maxarnimadana waxaa keena nasabkii iyo wada dhalashada ayaa keeno sida wada dhalashadoo kale haddii nuugma ay timaado oo canug ajnebi ahoo iska duur alla muxuu ahaa amaba cid kale ah islaan uu shan jeer u nuuga oo naaskeeda caanii ka soo baxay uu ka dhargo shan jeer canuga asaga wuxuu noqonayaa canug maxram ayuu noqonayaa hooyadiis oo dhab ahay noqonay noqonaysaa isagana wiil ayada ay dhashay ayuu noqonaya ilmihii ay dhashayna walaalay u noqonayaan aabbihii waxaa weeyaan caanaha isaga lahaa oo islaantaas zawjkeeda ahaana aabbu u noqonaya adeerkii muxuu ahaa la dhashay ninka asagana adeeray u noqonayaan ninkaas wuxuu noqonayaa qof reerkaas ka tirsan oo nasab ahaan siday wax uga xaaraan noqonayeen wax uga xaaraan noqdaan arrimaha iyaga ah ama nuugmada annaga ilaahay fadliga subxaana wa tacaala nuguma badno haddii nuugmada ay badnaan lahayd culays aad u badan ayaana soo wajihi lahaa noo imaan laha xaqiiqatan maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed eh, dee waa dad kala firaaray oo kala firdhaday oo xabad iyo amni laaan iyo dhibaatooyin badan ay ku habsadeen waa la kala firdhaday marka cid cid nuujisay iyo waxaa weeyaan cid jiraal ahaan jiray iyo waxaas kulli in laisku hilmaamaa dhici karto waalidka u dhintay hakada kadibna dad maxaarim isu ah ay isguursadaan annaga waan ugu yartaan filaya hadda intaan aqaano wax ridaaca ah, nuugmada in canug la qaado reerka looge laga soo nuujiye arrinta iyada ma jirta culamaala soomaalida dhexdeeda beryahan miyaad ka ogsoontiin ya sheekh hanaga joogto sideeda hanaga ahaato maxaa yeelay ummadaha degan oo yani xaaladooda isku aadan tahay oo gurigan boqol sano ka hor ay ree hebel degnaayeen ayagayaa mxua iska sii dhalay ummadaha waa sidaas mogta sidaa weyaan sidaa weyaan laakiin annaga waa aragteen maanta waa nairobi berri waa kambala beri dambe waa washington beri ka waa xamar kan kale waa hargeysa yani waa kada annaga ummad waxaa weyaan muntaqil guuritaan lagu imtixaamay waaya baabun yaxrum waxaa xaaraan min ridaaci nuugmada maa yaxrum wixii ku ah min anabi agga nasabka xadiidka laba kun afar boqol iyo toddobai sodonaad can bn cabaas waxaa laga wariyey radia allahu taca anuma qala abdulahi bn cabaas qaala nabi nabigan wuxu yidhi sal slm fii binti xamzata xamse gabadhiisa wuxuu ka yidhi markii la yidhi guursa nabi alla waxaa layidhi xamse ibn cabdilmualib oo adeerka gabadhiisa guursa wuxuu yidhi laa taxilu ima banaano lii aniga yaxrumu xaaraam ku noqda min aradaaci nugmada maa yaxrum wixii xaaraam ku noqda min anasabi xagga nasabka hiya iyada bintu akhii walaalkay gabadhiisa weeyaan min alradaacati xagga nugmada bukhari muslim ayaa soo saaray marka hal qof ayaa wada nuujiyey nabigeena sal l slm iyo adeerkii xamza bin abdilmualib ayaa wada nuujisay hooyo ayaa wada nuujisay sidaa darteed waxaa weeyaan walaalo ayaa nahay ayuu leeyahay walaalkay gabadhiis marka ima banaano xadiidka laba kun waa bukhari muslim xadidka laba kun afar boqol iyo sideed iyo soddonaad can caliy bn abi alib waxaa laga wariyay radia allahu ta anuma qal cali bn abi alib qala rasul rasulka wuxu yih sal slm in allaha alla weyne xarama wuxuu ku xaram yeelay min aradaaci nugmada maa xarama wuu xaram yeelay min anasab in allaha laweyne xaram wuxuu xaram yeelay min aradaaci nugmada maa xarama wuxuu xaram yeelay min anasabi nasabka ayuu nabigeena calayi slat slaam leeyahay ilahay baa xaram yeelay tirmidi waa xadiis saxiixa baabu labani اlfaxli awrka caanihiisa ayuu baabkan u baab macnaheedu maxay tahay ninka haweenaydiisa isaga uu sabab u ahaa inay caano ka imaadaan ilaacani waxay imaanayaan markii islaanta ay xaamilo noqoto xamligaasna ninbaa iska leh oo zawjkeedii ah caanahaas marka imaaday oo isaga guurkiisa iyo gelmadiisa ku imaaday sababta ku noqday caanaha iyagaa ah maxay saamayn ay leeyihiin saamaynta ay leeyihin waxay tahay canuga caanahaas cabo aabba ayuu u noqonaya qofka isaga ah sidaa weyaan labnulfaxd halka ayaa lagala jeedaa weyaan xadiidka laba afar boqol iyo sagaaliy can curwata bni zubayr waxaa la wariyey radia allahu ta arda raximah la raxmata waasica ana caaishata zawji اnabiyi radia allahu taa ardaaha wa khaalatuhu qaalat waxay tihi caaisha ista'dana waxaa fasax i weydiistay calaya inuu ii soo gala ood guriga igu imaado aflaxu ninka aflax la yidhahda ahwa abu qucays ninka abu qucays la yidhaahdo walaalkii ayaa wuxuu yidhi caaisho inaan gurigaada imaado ayaan rabaa oon soo galo bacdamaa unzila alxijaabu marka xijaabka la soo deji kadib faqultu waxaan idhi laa aadanu lahu uma idmaaya xataa astadina ilaa an fasax weydiista fiihi ninka isaga ah oo muxuu abi qucays walaalkii annabiya nabigeena sal allah alay slam fa ina akhaahu walaalkii abaa qucaysin ahaa laysa ma ahaan huwa isaga ardacni kan inuujiyey walaakin warka lagu laabaya ardacatnii waxaa i nujisay imra'ata abilqucays ninka abilqucays la yidhaahdo xaaskiisa i nujisay iyo haweenaydiisa fadakhala calaya nabiyu nabigeena ee ii soo galay sal slm faqultu lahu nabiga waxaan ku yidhi alayh sl slam yaa rasuulka allow ina aflax ninka aflax loo yaqaano ama la yidhaahdo akha abilqucays ahaa ninka abilqucays walaalkii ista'dana fasax iyuu weydiistay inaad ii soo gala fa abaytu waan diiday an aadana lahu inaa u idmo xataa astadinak ilaa aan ardayda fasax ku weydiisto faqaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sal slm wamaa manaciki maxaa kuu diiday an tadani inaad u idinta maxaa kuu diiday camuki ay huwa camuki waa adeerka adeerka weyaan qultu waxaan ya rasu rasuulka allow ina rajula ninka laysa maan huwa isaga ma ahaanin ardacnii mid inuji walaakin ardactnii waxay inujisay imra'ata abiqays abilqucays xaaskiisa faqala wuxuu idinay lahu u idin fa inahu isaga camuka waa adeerka taribat hadhulacde yamiinuki midigtaada hadhulacde weyaan waa hadal carabta ay yaqaaneenoo warse go-a ah, iyo w la midka somalida dhahaan weyaan qaala curwat wuxuu yidhi fadalika arrinkaas kaanat caaishatu caaisha waxay taquulu mid tidhahda xarimuu falidaalika sida awgeed kaanat waxay caaishatu caaisha taquulu mid tidhahda ku xaaram yeela min alradaacati nugmadii maa tuxarimuuna waxaad ku xaaran yeeshaan min anasabi nasabka weyaan bukhaari muslim ay soo saaray xadiidkan marka waa ujeedaan abilqocays ninka la yidhaahdo xaas ayuu lahaa xaaskiisii oo isaga canug u dhashay amaba isaga uh, uur isaga ka qaaday ayaa waxaa nuujisay aaski xaaskiisa waxay nuujisay caaisha radi allahu ta an ardaaha umilmuminiin ayay nuujisay markii nabigeenu caaisho guursaday kadib oo magaalada madiine loo soo haajiray oo madiine la jooga ayaa nin la yidhaahdo aflax oo abulqocayska walaalkii ah abulqocayskii islaantii iyada nuujisay ninkeeda ahaa walaalkii oo aflax la yihahdo ayaa wuxuu yidhi caaisho inaan guriga soo galaan rabaa markaasay u diiday ilaa ay nabiga fasax weydiistay alayh slat slam nabiga ayaa weydiisay calayhi salaat slam weliba waxay xujo ka dhigatay ninkan masaga muxuu ahaa abulqocayska masaga ay nuujiyey xaaskiisa ay nuujisay marka maxaa ka galay nabigu wuxuu yidhi waa adeerkaa ninkan abulqocays waa aabbaha oo kale aabbaha ninka la yihahdo aflaxna waa adeerka maadaama uu la dhashay marka waxaa weeyaan xarimuu min الnasabi min الridaaca maa tuxarimuuna bihi min الnasab saas weyaan maa tuxarimuuna min الnasab saas weyaan marka haddii arintaas annaga naguma badna haddii ay dhacdo nasabkaas marka waxaa weye canug qofkaad la dhashay ayuu noqonayaa waalid ayuu noqonayaa walad ayuu noqonayaa intaas marka aad ha loo ogaado baabu inama radaacatu min almajaaca nuugmada in nuujinta lsnuujiyey lisnuujina oo wax xaaraan ka dhigaysa min almajaacati baahi xaggee tan ka ahaatay wa yani nuugmo ay baahi keenin nuugmo ma noqonays amaba nuugmo aanan laga dhargin nuugmo ma noqonaysa ama nuugmo aan shan jeer gaarin nuugmo ma noqonaysa dawaabid badan ayaa u xiran marka arinta ayada ah waa in la ogaado xadiidka laba kun afar boqol iyo afartanaad can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu ta an ardaha ana nabiya nabigeena sal slem dakhala calayha waa u soogal nabigeena wa cinda agteedana rajul uu jooga fakaanahu waaba nabiga isagoo taqayara wejhu wejigiisu u doorsoomay kaanahu waaba isagoo kariha dalik arrinkaa nacay faqaala wuxuu yidhi inahu faqaalat waxay tihi inahu isaga akhii walaalkee weyaan faqala wuxuu yidhi undurna waxaad eegtaan man ikhwaanukuna walaalihiin qofka uu yahay ogaada fa inamaa in kale man alradaacatu nuugmada min almajaacati baahi wixii uun muxuu ahaa loo caba ayaa nuugma noqda laakiin qof aan nuugma ah, baahi ayna keenin ama baahi aanan goynin nuugma ma noqoto weyaan yacni qofkaas ninkaas la jooga oo caaisho guriga eh, la joogay walaalkeed oo nuugmada u ahay weyaan marka nabiga markay u sheegtay wuu ka qaatay laakiin wuxuu dhahay iska hubiya yacni qof hal mar unaa saa ah u geli nuugma noqonays laakiin nuugma waa canug in toos loo nuujiye khamsa radacaatin iyo cashar radacaat toban jeerna waa la sheegay an jeerna waa la sheegay hal mar maaha canuga inuu intuu naaska nuuga ka dhergo muddo jooga kadibna mar labaad ku noqda oo mxuu ahaa xili kale uu ka dherga mar saddexaad saa weyaan laakiin inaad afka geliyo ood saa u nuugo ood ka biy ood ma ahan saas ma sidaa maahan yaan loo fahmin khamsa radaacadka noocaas ma baabun fi lmasati walmasatayn halka mxuu ahaa nuugma oo qofka hal mar inuu afka saa u geliyo canuga oo intaadnaasaa u nuuga kadibna uu afka bixiyo mar labaad uu ku noqdo ayuu baabkaauba masada waa nuugmada halka mar ah masatayna waa laba jeer xadiidka laba kun afar boqol iyo ko iyo fartanaad can aishata waxaa laga wariyey radi allahu tan ardaha qaalat waxay ta caaisha qaala rasul rasulka wuxu yih sal slem laa tuxarimu xaaraam kama dhigto almasatu halki nuugma iyo almasataan labada jeer waxba ma tarta weeyaan buhari muslim xadiidka muslim ayaa soo saaray marka waa in shan jeer iyo ka badan ay gaarto baabu taxriim bikhamsi radacaatin shan jeer iyo shan nuugma in canuga ay qofka maxram ugu noqonaysa ama maxramnimada ay ku suuragelaysa ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun afar boqol iyo labaiy afartanaad can caaishata waxaa taala ardaha anha caaisha qaalat waxay tihi kaana waxaa ahaaday fii unzila wixii la soo dejiyo min quraan ka mid ah. la soo dejiyey ayuu ka mid ahaa cashra dacaatin macluumaatin yuxarimna cashra dacaatin toban nuugma macluumaatin ee la yaqaano yuxarimna maxramnimo oo canugaas qofkaas nuujisay maxram bay u noqotaa isna maxram buu noqonaya uma intaa kadib nusikhna waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay bikhamsin shan macluumaatin in la yaqaano fa nabiga alle geeriyooday waa la oofsaday wahunna shanta nuugmadana mxuu ahaa fii ma yuqra'u waxa la akhrina iyadoo ka mid tahay min alqur'aani qur-aanka weeyaan yani naskhigaas khamsa radacaatin ta'ahara inzaaluhu jiddan xata inahu sal slm twfiya wbacd الnaas yaqrأu khamsa radacaatin wayajcalha qur'aana matluwa likowni lam yabluqhu naskha liqurbi cahdihi falama balagahum الnaskha bacda dalika rajacuu can dalika waajmacuu calى ana hada laa yutla yacni waxay leedahay nabiga waa geeriyooday calayhi salaa slaam wahuna shantaas nuugmana fii ma yuqra'u min qur'an qur'aanka la akhrina uu ka mid yahay yacni markuu nabiga dhiman rabay agteeda ayaa la nasakhay khamsa radacaadkaas in qur'aan ahaan loo akhriyo lafdiga ayaa la naskhay laakiin macna ahaan waa baaqi lidaalika dad badan oo saxaabada ka mid ah naskhiga ma gaarin oo qur-aan ahaan ay u akhrinayeen markii dambe loo sheegay nabiga markuu dhiman rabay ayaa la nasakhay saasay marka ugu hareen sidaa weeyaan naskhiga marka waa dhowr qaybood waa taqaanaan waa naski oo la tirtiro la baabi'iyo lafdan aha wa macnan lafdiga qur-aankana waa la nasakhay macnihi waa la nasakhaya midna waxaa weeyaan waa naskh lilafdi wa ibqaa'i almacna lafdigii qur in la nasakha macni inuu baaqi yahay waa tanoo kale iyo mid waxaa weeyaan macnihii uu la nasakhay maxaa la nasakhay macnihi yaa la nasakhay lafdiga baaqi ah soo saa ma taas ayadaan marka ya ida naajaytum الrasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa maxaa kale ya sheekh axsantum mid kale ya sheekh ha axsant allah yibaarik fiik waxaa weeyaan aayaddii oo waxaa weeyaan suurat anfaal haye iyakum minkum cishruuna saabiruuna yaqlibu miatayn marka maxaa lagu bedelay alaana khafafa allahu cankum alayhim ana fiikum dacfan faiyakum minkum miatun saabiratu yaqlibu miatayn qofkiiba laba qof inuu ku aado bas lakiin berigi hore maxay ahayd qofkiiba inuu ku aado labaatan sidaa weeyaan waayahay baabu radaacati اlkabiir qofka weyn la nuujiye ayuu baabkan u baab yahay hadda marka hasku dhibina baabkan waa arin khaas ku ahayd ninka la yidhaahdo salim mawla abi xudayfa gooni ku ahayd waa bas waxaan kala isku dhibina mar waxaa dhacday akhyaarta culimadeenna nin ka mid runtii dacwadana qadam aad u sarray ku allahu naxariistee oo hadda geeriyooday la dilay sheekha asaga ayaa fatwoon jiray alradaacu alkabiir meel intaan aqaana taariikh alislaam almacaasir oo hadda wakhtigan hadda la jooga intaan aqaano meel laga dabaqi radaacu kabiirka intaan ana ogsoona waa cilmigayga dadka wa fowqa kuli dii cilmin caliim meel radaacu kabiirka inta lagu fatwooday lagu dabaqay lagu fuliyey nairobi a ka jirta la socda ya nairobi xaafadan ushirika guryahan dheer maartin halkaas iyo mandiqadan ayaa lagu fuliyey oo dad waxaan soo gaarnay annaga culimadeena nin ka mid oo sheekha waana ijtihaad rag badan waa la qaban la socda arrinta ayada culimadeena ka mid inuu fatwooday in dadka wadaadada ah iyo dadka muxuu ahaa diinta ka wada shaqeeyo in radaac la sameeyo radaac alkabiir hooyo weyn in la helo caanihii laga soo maalo ama laga soo liso kadibna waxaa weeyaan la wada cabo khamsa radaacaat laga wada dhargo ya kadibna walaalo la noqdo oon liisguursan karin oo maxram lisu yahay wahaakada arrinta iyadoo soo gaartay waan soo gaarnay maamadii mar dhow ay nooleed hawsha ayada ah hooyada u ahayd marka waxaan kala jeedaa marka hala yaabina xadiidkan ayaa ku qotameen la socda xadiidkan ay ku taagnaayeen soo socda weeyaan laakiin asal ahaan arrintan waa mansuukh ama afwan cafwan arrintan waxay khaas ku ahayd ninka la yidhaahdo salim mawla abi xudayfa nacam xadiidka laba kun afar boqol iyo saddex iyo afartanaad can ibni abi muleyka waxaa laga wariyey raximah اllah can اlqasim raximah اllah can caaishata radi allahu taala ardaaha ana saaliman wiilka saalim la yia ama ninka saalim la yia mawla abi xudayfa abi xudayfa uu xureeyey kaana wuxuu ahaaday maca abi xudayfa abi xudayfa ayuu la noolaa iyo alihi reerkiisa fii beytihim gurigooda marka hore canug yar ayuu ahaa uu ku weynaaday ku koray fa atat way timid tacnii waay ula qasdaysaa tacnii waxay u qasdaysaa caaisha ibnata suhayl gabadha ibnat suhayl la yidhaahdo sahla bintu suhayl ayaa la yihahda ibnu camr zawjat abi xudayfa ayaa timid annabiya nabiga u timid sal slm faqaalat waxay tidhi inna saaliman wiilka saalim la yidhaahda qad balaqa wuu gaaray maa yabluqu rijaalu ragga meesha ay gaaraan ama ay ku baaluqaan ama waa baaluqo weyaan ragnimo ayuu gaaray waa weynaaday wacaqila ama wacaqala wuxuu gartay maa caqaluu waxay garteen wuu gartay oo nin weyno wax fahma oo baaluq ayuu noqday wa inahu isagana yadkhulu calayna wuu noo soo galaa guryo badan lama haysla socda dalaq ayuu soo dhahaa wa innii ana fi nafsi abi xudayfata abi xudayfa naftiisa min dalika gelitaanka isaga ninkan weynaaba garka la soo baxay shayan wax inuu ka dareema ood yara muxuua dhibsana ayaan ka dareemay ayaa ii muuqato aan u malayna faqaala laha nabina wuxuu guri sal slm ardicihi nuuji taxrumii calayhi aad xaaraan ka noqotidi wayadhabi wayadhabi ha taga alladii fii nafsi abi xudayfata abi xudayfa naftiis wuxuu ku isna waxaa weeyaan maxrama ku noqdee nuuji weeyaan farajacat way soo laabat faqaalat waxay tihi ini aniga qad ardactu waan nuujiyey fadahaba wuu tagay aladii kii fii nafsi abi xudayfata abi xudayfa naftiisa ku sugnaa way tagan weyaan muslim say u nuujisay marka <laughs> ma naqaano say u nuujisay wa fii riwaayati riwaayad qaalat caishatu waxay tihi jaat waxaa timid sahlata gabadha ayaa ila nabi nabig timid sal slam faqaalat waxay tihi ya rasul rsulka allow inii aniga araa waxaan arkaa fii wejhi abi xudayfata abi xudayfa wejigiisa min dukhuuli saalimin saalim soo gelitaankiisa wa huwa isagana xaliifuhu mid isaga xaliif lajaal ah ama labax ayuu ahaa oo taqriiban xilfiga sheegashada iyo yacni iscaawinta iyo dhan in lasa maray baabka weyaan ama sheegasho iskaba dhahba amaba uu xureeyey faqaala nabiy nabig wuxu yh sl slm ardicihi nuuji qaalat waxay tihi wakayfa urdicuhu saan u nuujinaya wahuwa rajulu kabiiru isagoo nin weyna saan u fatabasama rasul nabiga lagu muusooday wa qala wuxuu yidhi qad calimtu waan ogsoonahay isaga rajulu kabiiru nin inuu yahay waan ogsoonay weyaan ma naaskii marka afka saartay mise waa loo soo lisay culama allahi haye allahu aclam xadiidka laba kun afar boqol iyo afar iyo afartanaad can umi salamata waxaa laga nabiy radia taala ardaha qalat waxay tiri umi salama abaa way diideen saa'iru aswaaji nebiy nabiga xaasaskiisa intoodi soo hartay an yudkhilna ilay geliyaan calayhina dushooda axadan qof bitilka aradacati nuugmadaas aradaacu lkabiirka ah way diideen waqulna waxay ku yidhahdeen ama nugmada nugmada cafwan nugmada waqulna waxay ku yidhahdeen licaishata waxay ku yidhahdeen nugmada kabiirka waa cafwan nugmada kabiirka waa nugmada qofka weyn in la nuujiyo waqulna waxay ku yidhahdeen licaishata waxay ku yidhahdeen wallaahi baan ku dhaarannay maa naraa ma aragna haada arrinkan ilaa inu ilaa rakhsatan ruqso inuu yahay arkhasaha uu rusqeeyey rasul rasulka sal slm lisalimin salim khaasatan gooni ahaan famaa huwa ma ahaanin bidaakilin calayna mid noo soo gala dushanaga axadun qof bi hadi radaacati nugmadan oo radaac kabiirka walaa raaina midna arkana ma ahaanin halkaasay la soo istaageen ummahaat lmuminiin dhammaantood caaisha waxay ku yidhahdeen caaishoy warkaas xagga naga dhig radaaculkabiirka annaga waxaan isku waafaqsannahay in ay gooni u ahayd saalim mawla abi xudayfa oo nabigeenna isaga gooni ugu dhigay marka nin radaaculkabiir inaad annaga nooga soo gala ama indhaha u nasaara haka sugin ay ku yidhahdeen baabka isaga xagga naga dhig way ka diideen weyaan laakiin maxaa halkan laga qaadanaya caaisho inay qabtay culimada marka qaadata arrinta ayad ahna waxay deliishanaan waxaa weeyaan xadiidkaas guud ahaaneed iyo qabitaanka caaisha ay arrinkaa qabtay radia allahu taala radia allahu taala ardaha wa ardaha radia allahu tacaala canha wa ardaaha waayahay baabu shahaadati almurdica haweenayda nuujinaysa markhaatideeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidkan wuxuu yahay haweeney haddii ay tidhaahdo aniga ayaa qofkan nuujiyey markhaati kale looma raadinay bes warkaa waa dhamaaday iyada ayaa ku filan meelo waxaa jir dumarka waxaa weeyaan ayaga ay ragga kaga xoog badan yihiin haduu ninka yidhaahda xaaskan isaga ayaa ma nuujinin ayadna ay tidhaahdo waa nuujiyey iyada ayaa teeda la hormarinaya weyaan iyadaa la hormarinaya xadiidka laba kun afar boqol iyo shan iyo afartanaad can cuqbata ibn xarit waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda annahu cuqba tazawaja wuxuu guursaday ibnatan gabar oo liabi ihaab ibnu casiis ninkaa la yidhaha abi ihaab ibnu casiis uu dhalay ayuu guursaday fa atat waxa u timid imra'atun haweeney faqaalat waxay tihi qad ardactu waxaan nuujiyey cuqbata cuqba ibnu xaari iyo walatii tazawaja iyo midaan uu guursaday gabadhaan abihaab u dhalay iyo muxuu cuqbaba ah anaa wada nuujiyey labadaba allahu akbar faqaala wuxuu ku yidhi cuqbata cuqba wuxuu ku yidhi maa aclamu ma ogsooni annaki adiga ardactiinii inaad inuujisay walaa akhbartiinii imaanan sheegin inaad inuujisay ma haddaad iila imaanaysaa markaan gabar guursa ad leedahay muxuu ahaa anaa ku nuujiyey warkaa igala tag fa arsala ilaa aali fa arsala abi ahaab reerkoodii ayuu qof u diray adeeg yasalhum isagoo weydiini faqaaluu waxay yidhahdeen maa calimnaa maa calimnaa maanan ogin ardacat inay nuujisay saaxiibatanaa gabadhadanag inay nuujisay annaga ma ogin isaga wuxuu yidhi adig inaad nuujis kuma ogsooni anig inaad nuujisay kuwiina waxay yidhahdeen gabadha inay islaanta nuujisay waxba kalama soconno maa calimnaa ma ogsoonin ardacat inay nuujisay saaxiibatana gabadhadanag inay nuujisay waxba kalama soconno farakiba markaasuu koray gaadiid u qaatay ilaa nebi nebi xagg u qaatay bilmadiinati magaalada madiina isna intuu jooga mataqaanaa magaalada maka fa sa'alahu nabiga ayuu weydiy sal slm faqala rasul lla wxu yuri sal slm kayfa waqad qiil kayfa ay kayfa tabqa macaha ama kayfa takuun zawjatak shay xaaskaad u noqonaysaa oy baaqi agtaada ugu noqonaysaa waqad qiila iyadoo la yidhi waa lisakin luujiyey warkaas miyaaba jiraba haddii marba afkaas islaanta uu ka soo yeeray inay ayada gabadhaas aad guursatay iyo adiga oo guursaday ayay wada nuujisay shideed marka aad warkar ugu keenaysaa weyaan warka waa xirmay hafaaraqahaa markaasuu faaruqay isaga tagay wanakaxat waxay guursatay zawjan nin hayrahu isaga aanan ahayn bukhaari ayaa soo sar xadiidkaas weyaan marka waa aragtaan reerkii ninkii ma ogsoona gabadhii ma ogsoona reerkii dhan oo gabadhii ay ka dhalatay ma ogsoona maca daalika iyada warkeeda ayaa la qaatay warkoodii dhanna waxaa weyaan daaqada ayaa laga tuuray marka radaaca islaanta wax nuujisay shahaadadeeda wax sahlan ma ahan baabun laa radaaca bacda fisaal laa radaaca nuugma ma jirto bacda fisaalin marka canuga uu naaska ka go'o kadib oo qofa naas ka go'ay in lasoo wado la yihahda waxaa wey maxram baa dhigi kaal nuug waa radaaculkabiirkun ma jiro weeyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo tii abi xudayfana iyo iyo umu xudayfa iyo ninka saalim ahaana gooni ayay ahayd sida ay sheegeen ummahaat almuminiin intaan caasho ahayn xadiidka laba kun afar boqol iyo lix iyo afartanaad can umi salamata waxaa laga wariyey زwj النabiي m الmؤminiin radي الlahu ta ardaha qaalat waxay tihi qaala rasu rasulka wuxu yhi sl slm laa yuxarimu ma xaram yeela min aradacati radacada ilaa maa fataqa laa yuxarimu xaaraam kama dhiga ama xaram kama dhiga min aradacati min aridaacati nuugmadii ilaa maa fataqa wixii kala jeexay alamcaa alamcaa'a xiidmaha iyo mandhicirka fi tadyi naaska oo wakaana ahaaday qabla alfiaami muxuu ahaa canuga intaan naaska laga goynin ka hor ahaaday wax kale oo maxram nimo keena lama arka weyaan tirmidi wana xadiis saxiixa laa yuxarimu xaaraam kama dhiga maxramna kama dhiga min aridaacati nuugmadii ilaa maa fataqa wixii jeexay amaba waasiciyey oo nooleeyey alamcaa xiidmaha iyo mandhicirka fi tadyi oo naaska muxuu ahaa wixii ka soo baxay yani naaskii caanihii ka soo baxoo laga dhuuqay oo calooshii ballaariyey oo calooshii waasiciyey oo intaanan naaska canuga laga goynin ka horana ahaaday kaasunbaa maxramnimo keeni laakiin nin weynoo garla nuuji maxramnimo keenayso arrinta iyada ahna ninka la yidhaahdo salim ayay gooni u ahayd tirmidi ayaa soo saaray xadidka xadid saxiixa alkitaabu ahaali kitaabka saddexaad alطalaaqu wa wa axkaamu mufaaraqati zawjati iyo haweenayda in la faaruqo axkaamteeda ayuu baabka ayuu fasalka kitaabkan u kitaabiyo weeyaan alalaaqu alaaqi iyo axkaam mufaaraqati zawjati zawjad in la faaruqo axkaamteeda ayuu kitaabkan kitaabiya weyaan alfasl awalu faslka saddexaad faslka koobaad cafwan alfasl awalu faslka koobaad axkaam alaaqi alaaq axkaamti ayuu mxuu ahaa ufasaya weyaan baabu abqad xalaal xalaal kan loonacayb badan yahay alla agtii muxuu ahaaday waxaa imaan doona xadiid daciifa baabkan i marka iyo inuu sheekh iska dhaafo ahaa xadiidka laba kun afar boqol iyo toddobaiy afartanaad can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey radi taala an nabi nabigen wuxuu ka wary sal slm qaal inuu yihi ayuu sheegay laakiin waa daciif abqad alxalaali xalaal waxaa ugu looga cara badan yahay ila llaha laweyne agtii aalaaqu alaaq weeyaan abu daawuud ibni maaja waa xadiis daciifa weeyaan marba xadiis daciif yahayna laakiin dhan marka laga eego xadiisnimo ayadoon la eegin furitaanka dhibka ka imaana waad aragteen dhib badan baa ka imaadi mararka qaarna maslaxuu noqonaya laakiin in badan dhibaato ayuu noqonaya weyaan lidaalika marka laisfudo ayaa ummaddii iyo culimmadii iyo qaadiyaalkii la dhibaa oo sheekhow qiil noo raadile qiil qiil noo dayo qiil xaguu ka imaanaya baabu alaaq sunati alaaqa sunada iyo mxuu ah baabkan baabi xadidka laba kun afar boqol iyo sideed iyo afartanaad can ibni cabaas waxaa lagu radi allahu ta anuma fi qowlihi qowlka allah caza wajal yaa ayuha النبي nabi allow idaa alaqtum haddii aad furtaan ama aad furtaan annisaaa dumarkii faaliquuhunna ku fura licidatihina ama ufura licidatihina ciddadooda u fura weeyaan qaab ibnu cabaas wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa qubuli ciddatihinna qubuli ciddatihinna ay iqbaali awaliha xilliga ciddada ay bilaabanaysay awalkeedii u fura weeyaan haweenaydii ayadoo daahir ah xayd qabin waa qodobka koobaad qodobka labaad iyada oo waxa weya daahirnimada aan lagu taabanin xaydaa ku dhacay daahiray noqotay markay daahir noqotay iyada oonan muxuua ah wax mucaashara iyo wada dhaqan aan la gelin oo ninka uusan u galmoonin in la furo weeyaan markaas ciddadii toosay ugu bilaabmaysaa faطalliquuhuna liciddatihinna ay fii bidaayati ciddatihinna weyaan saas weyaan qaal ibnu cabaas wuxuu yidhi qubu liciddatihinna ay iqbaaliha wa awaliha wa xiina yumkinuha shuruucu fiiha wadalika xaala uhri iyadoo daahir oon la taabanin saas u furo weyaan xadiidka nasaa-i waa xadii saxiixa xadidka laba kun afar boqol iyo sagaal iyo afartanaad can cabdillahi bn mascud xale radi allahu ta anu arda qala wuxu abdillah bn mascuud talaaqu sunati sunnada alaaqi ah an yualiqaha waa inuu furo qofka daahiran gabadh iyo aahira fii hayri jimaacin uusan u galmoonin nasaa-i ibnu maaja waa xadii saxiixa xadiidka laba kun afar boqol iyo kontonaad abn cabaas waxa radi allahu taala anhuma qal cbdullahi bn cabaas aalaaqu alaaqa calaa arbacati wujuuhin waa afar qaybood ama afar wejhi wajhaani laba wejhi ama laba dhan xalaalan waa xalaal wajhaani laba dhanna xaraaman waa xalaal waa xaraam fa ama alxalaalu kan xalaasha miya fa an yualiqaha waa inuu furo aahiran iyadoo daahir ah min hayri jimaacin uusan u galmoonin aw yualiqaha inuu furo aamila iyadoo uurla xaamilo ah mustabiinan weliba u cadaystay way caddahay xamlaha mustabiinan uu ninka u cadaystay xamlaha uurnimadeeda iyo xaamilnimadeeda wa ama alxaraamu ka xaaraanta mi ah falan yualiqa waa inuu alaaqo xaydan iyadoo xayd qabta aw ama yualiqaha uu alaaqo xiina yujaamicahaa isagoo muxuu ahaa u galmooday oo daahir ah uu fura weeyaan laa yadri usan garanaynin ishtamala araximu raximta inuu muxuu ahaa urursaday ama uu ku jiro calaa waladin canug aw laa isagoon ogan weyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo kow iyo kontonaad can cali abi alib waxaa la wariyey radi allahu ta arda qal cali abi aalib maa alaqa rajulun nin ma fura alaaqun maa alaqa ma nin alaaqu alaaqu sunati sunnada alaaqeeda oo fayandama kadibna uu shalay abadan weligii yani qof alaaq sunna a oo ka shalaay weligiis ma dhicin ayuu leeyahay cali bin abi aalib radi allahu taala arda marka alaaqa haddii alaaq uu noqdo laba alaaq waxaa weeyaan waa xalaal waana la ogol yahay aad u wanaag badan yahay inkastoo alaaqa sidiisa in laga taxadira ay ku jirta asal oo reerka dumitaankiisa oo wax aad dhib badan reerka dumitaankiisa inuu dhib badan yahay hal tusaale ayaan idin siinaya oo nabigeena ka sugan sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigana wuxuu caddaynaya ibliis allaciin nacuudu biاllaahi min sharihi ibliis inuu badda salli ka dhigtay oo badda uu fadhiyo kadibna ciidankiis uu badda ka soo diro si ay bini aadamka u baadiyeeyaan markaasaa galabtii iyo xilligii ay soo laabtaan junuuddiisii ribort iyo wuxuu ka qaadanaya warbixin ayuu ka qaadanaya wuxuu leeyahay mid baa dhihi shaqadaasaan qabtay Eh, labaan isku diray waa isdileen eh, qaar baa zine ku dhacay eh, qaar baa khamro cabay wamaa ilaa daalika riboodka ayuu qaadanaya iyo warbixinadii markaasaa kadibna wuxuu leeyahay haye dhib ma lahan soo dhowow haye warbixintii alla wadi weliba inta badan wuxuu leeyahay waxba maadan samaynin midba wuxuu le labaan isku diray oo naftaa iska qaadeen waxba maadan samaynin zinuu ku dhacay waxba maadan samaynin wax ka weynaa laga rabay midbaa imaana wuxuu leeyahay ma aanan ka tegin sidii aan u waday u waday ilaa isaga xaaskiisa aan isku diro oo halkii alaaqu ka dhaca markaasa wuxuu leeyahay ninka fiicanoo wanaaga badan adiga waa markaasa fa yudniihi minhu soo dhawow leey korsigiisii ayuu dhinac ka siinaya markas waa arrin khatar ma marka guurka burburkiisa dhibaatoonka dhibaatooyin imaada wax sahlan marka furitaanka islaantii oo daahira oon la taabanin waa qodob waa xalaal tan islaantii oo aamilo inay tahay loohuba ama haba yaraado xamliga ama ha weynaada in la furo ayadna dhib ma lahan sidaa weyaan tan xaaraanta ahna waxaa weyaan islaantii waxayd qabta in la furo xaaraan weyaan sidoo kale islaantii oo daahir oo laakiin loo galmooday ayadna waa xaaraan saas ayaa waxaa warinaya oo hadalka isaga iska lah cabdullahi bn cabaas radia allahu taala arda xabru اlumma wa turjumaan اqur'aan baabu alaaqi marataan aalaaqu furmada marataanna waa laba jeer wixii saddexaad meesha waa ka baxday oo marba haddii saddex la gaaro guur meesha waa ka baxay weyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo laba iyo kontonaad can anas bn malik waa radi allahu ta an arda qala wuxu anas bn malik qaala rajulin ba wuxuu ku yidhi linabi nabi ku yidhi sal slem inii aniga asmacu llaha alla weyne ayaan maqli yaquul isagoo ama aan maqlay aalaaqu maratan aalaaqu furiinka waa maratan waa laba jeer fain athaalia aw mxuuha tan saddexaad qala wuxuu yidhi faimsaankum bimacruufin aw tasirun bixisaan hiya athaalia waa tan saddexaad weyaan yani tan saddexaad maxay tahay ku dheg ooyay kaa fakanin aw tasirun bixisaan ama inaad sii dayso wabilahi towfiiq haddii marba aadba sii dayso war waa dhammaaday bayhaqa ee soo saaray xadiid laba kun afar boqol iyo saddex iyo kontonaad can mujaahid bni jabrin waxaa laga wariyey raximahullah qala wuxu uhi mujaahid kuntu waxaana cinda ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas oo sheekhiisii ah ayaan la joogu yidhi fa jaahu rajulin baa u yimid faqala wuxuu yidhi inahu ninbaa allaqa furay imra'ata haweenaydii salaadan saddex ayuu ku furay qaala wuxuu yidhi fasakata wuu aamusay cabdullahi bn cabaas xataa danantu ilaa aan ka malaya anahu isaga anahu isaga raaduha ilayhi inuu celini oo xaaskiisa u celina uma qaala wuxuu yidhi yanaliqu wuu tegi axadukum midkiin oo fa yarkabu wuxuu dul kori alxamuuqata doqonnimo dabaalnimo ayuu kori mid adink idinka mid ah uma kadibna yaquul wuxuu dhihi ya bna cabaas ya bna cabaas ibna cabaas ibna soo istaagaya doqonnimo intaad muxuu ahaa gaadiid ka dhigato oo dushaad ka korto ayaa kadibna ibna cabaas ibna cabas la soo istaagaysaan wain allaha alla weyne qaala wuxuu yidhi waman yataqi illaah qofka alla ka baqa yajcal lahu wuxuu u yeelayaa mahrajan meel uu ka baxa ayuu yeelaya qofka alla ka baqo mahraj meel kastoo ciriiri alla meel ugu baxa ayuu siinaya wa inaka adigana lam tattaqi illaha alla weynan kamaadan baqin falam ajid laka kumaanan helin falam ajid kumaa helin laka adig kumaanan helin mahrajan meel aad ka baxdo casayta rabbaka rabbiga waad ku caasisay wa baanat minka waxaa kaa baa kaa noqotay oo bannaanka kaa martay imra'atuka haweenaydaadina banaankaay kaa joogtaa weyaan xaasnimo dambe iyo adigu ay isdayseen wain allaha alweyne qaala wuxuu yidhi yaa ayuha nabi nabi allow idaa طalaqtum haddii aad eh, furtaan annisaaa dumarkii faطalliquuhunna u ay fii qubuli ciddatihinna ciddadooda bilowgeeda oo iyadoo daahir ah la taabanin ama iyadoo xaamilo ah. fura weeyaan wa fii riwaayati riwaayat can ikrimata laga wariyey mawla cabdullahi bn cabaas bn cabaas wuxuu ka wariyey inuu qaala ibn cabaas idaa qaala hadduu yidhahdo anti adiga aaliqun waad furantahay alaaa saddex jeer bifamin waaxidin hal af fa hiya waaxidatu waa mid anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun amaba anta aaliqun alaaan saddex baad ku furanta haduu yidhahdo fa hiya waaxidatun mid aloo xisaabinaya wa fii riwaayatin riwaayadna jacalahu wuxuu ka yeelay cabdulahi bin cabaas min qowli cikrimatawuxuu ka yeelay raawiga wuxuu ka yeelay min qowli cikrimata cikrima hadalkiis ayuu ka yeelay abu daawuud ayaa soo sar xadiis saxiix weyaan masaladan waad garanaysaano waa masalada taagan daa'iman oo abadan culayska badanna keento oo ah ninbaa wuxuu leeyahay islaantiisii ifur markay ka badiso ayuu le saddex baad ku furantay dhaf amaba wuxuu dhahayaa waad furan tahay oo waad furan tahay oo waad furantahay waa hal fadhi ya saas ayuu dhahayaa waa hal mar inuu israaciyo saddex jeer aad ku furan tahay saddexaad ku furan tahay iyo inuu yidhaahdo saddex jeer ood ku dhawaaqouranta masaladaas marka waa masalo khilaafi ah xitaa saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam khulafaa raashidun alkhulafaa raashiduun ayaa masaladaas ayaga xataa ku kala duunaa almadaahib alarbaca ayaga waxay qabaan saddex marba haddii aad ku dhawaaqdo khalaas saddex waad ku furan tahay haddii aad tirahdo wabilahi towfiiq waad furanta waad furanta waad furanta wabilahi towfiiq warka waa dhamaaday ayay noqotay laakiin waxaa noo imaan doonta insha allahu tacaala habka arinka ay ku dhacday laakiin annaga hadda halkan waxaa la fatwoodaa in haweeneyda saddex jeer haddii ay eh, ku dhawaaqo qofka uu yidhahdo waad furanta waad furanta waad furanta ama uu yidhahdo saddexaad ku furantahay in ha laga soo qaadi hadalkaas waxaan marka aan dhab ku leenahay cabdullahi bin cabbaas uu yidhi abu daawuud uu soo saaray ayaan ku dhegannahay iyo kuwo kala oo noo imaan doona noo imaan doona insha allahu tacaala noo imaan doona inuu xilligii abubakr iyo xilliga nabigeena sal slm ninka hadduu saddexda kufurunta la yiraha hal laga soo qaadi jiray oo saxiixa oo cumar uu yidhi raggii waxaan arkay inay ku ciyaarayaan eh, furiinkii eh, waa inaan mxuuah ku adkayno oon saddex ugu dhigno marka halkaasna way jirtaa alcumuum marka masaladaas iyada oo laga cararaa shaydaan inuu farxa iyadoo laga cararaa in muxuu ahaa reerihii islaamka muslimiinta ay kala dumaan iyadoo laga cararaa ilmihii inay mooryaanoobaan ama ilmihii ay mxuu ahay hallaabaan oo ilmihii ay noqdaan dad muxuuha inkaar ku dhacday waxyaabahaas on iyadoo laga baqi in eh, masalada la fatwoodo arrintaas ayaa kolleyba eh, sugnaatay meeshaan hadda aan joogna oo nairobi hadda culimadeen ay fatwoodaan baabu alaaqi alxaa'idi haweeneyda xaydka qabka furitaankeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka iyo afar iyo kontonaad can cabdillahi bni cumar waxaa lagu radi allahu ta anuma anahu طلqa wuxuu furay imra'atahu haweenaydiisa wahiya xaa'idan iyadoo xayd qabto cala cadi rasul lah nabiga zamankiis sal slm fasaala cumaru cumar ibn khaaab ayaa weydiiyey rasullah rasulka la weydiiyey can dalika arrinkaas wax ka weydiiyey faqala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm muru waxaad fartaa ninkaas far faliyuraajicha caskiisa soo naqsada uma liyumsika ha hayo xataa tatura ilaa ay daahir ka noqoto uma taxiida ay ka xaysho uma tatura ay daahir ka noqoto uma intaa kadib insha haduu doono amsaka iska haysta bacdu intaa kadib wainsha haduu doono alaqa ha furo qabla an yamasa intuusan taabanin ka hore fadalika fatilka ta iyada ah ariiqada ayada ah alciddatu waa cidda allatii taasoo amara allahu alweyne uu faray an tutalaqa laha nisa dumarka in la furo bukhari muslim ayaa soo saaray haweeneyda aahira oon la taaban in la furo saas ilaahay ayuu rabbi faray subxana wa tacala wa fii riwaayati limuslim mar waxaad fartaa fal yuraajica soo noqsada uma liyualiqaha ha alaaqo aahiran iyadoo aahira aw xaamilan ama iyadoo xaamila ah wa fii riwaayati riwaayado lahu muslim u sugnaatay qultu waxaan idhi factadat factadat maxaa qoran factadadta factadadta bitilka aطaliiqati alatii طallaqt wa hiya xaa'idu factadadta miyaad tirsatay bitilka aطaliiqati furitaankaas alatii taasoo طallaqta aad furtay cabdulahi bin cumar wahiya xaa'idun ayadoo xayd qabto qaala wuxuu yidhi maa lii laa actadu biha maxaan u tirsanaynin wain kuntu anba ahaadee cajaztu mid waxaa weeyaan caajizlow noqday oo nin saxa ah, warkii eh, nin muxuu ahaa yani qofka qof tabardarray aan noqday wastaxmaqtu wastaxmaqtu aan doqonoobay yacni ninka inuu naag furo oo si xunna ku fura inay muxuu cajisnimo iyo nin macno badan aan lahayn iyo doqonnimo inay keenaysa ayuu asaga laftiisa tilmaamaya baabu akaami alaaqi akaamtiisa iyo alaaq alaa iyo alaaqa saddexda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun afar boqol iyo konton i shanaad ibn cabaas waxaa la wariyey radi allahu ta anuma qal cbdullahi bn cabaas kaana alaaqu alaaq wuxuu ahaaday ala cadi rasul nabiga al zabankii sal slm iyo abi bakrin abu bakr iyo wa sanatayni laba sana oo min khilaafati cumar sayd cumar muxuu ahaa khilaafadiisa ka mid ah alaaqu halaai saddex jeer furitaankiisa waaxidatan mid baa laga soo qaadi jiray o imam muslim adiikiisa la socda muslim ayaa soo saaray faqaala cumar wuxuu yidhi ibnu khaaab ina annaasa dadka qad istacjaluu waxay degdegsadeen fii amrin arrin ay degdegsadeen qad kaanat ay u ahaatay lahum ayaga fiihi amarka dhexdiisa anaatun kati in la kaadsado ay ayaga sugan lahaayeen oo awoodi lahaayeen inay mar furaan oy kadibna ay rajciyo sameeyaan ooy kadibna mar labaad ka soo noqdaan wahaakada yacni ay degdeg u galeen oo saddexan ku farantuma ay la soo boodayaan falow amdaynaahu haddii aan ku calayhim korkood oon ku adkayn lahayn oon saddexda ayadaba aan u qaban lahaynay yani way ficnaan lahayd waa kow fa amdaahu calayhim kadib buu ku socodsiiyey wuxuu yidhi nin alla ninkii saddex islaantaydi oo ku furanta yihahdo khalaas saddexay kaaga furanto xataa tankixa zawjan hayraha hayrahu kii yaraahda aaliq aaliq aaliq la soo istaagana asna waa la mid saasuu sameeye weeyaan xadidka laba kun afar boqol imam muslim soo sar xadidkaas xadidka laba kun afar boqol iyo lixi marka ninkii qabsado saddexdi ku dhego oo yihahdo qofkii anti aaliq halaa qofka hadduu yihahdo saddexda waa ka dhacday yaan la eedayn qofka yidhahda waxaa weeyaan anti aaliqun alaaan ama aaliq aaliq aaliq yihahda mid kasoo qaadan yaan la eedaynin labadiba marka culimada kuwa dhankaan aadan yaan la eedaynin kuwa dhankaan laeedanyaan la eedaynin weyaan labadiba waa jiraan haddii laba kun afar boqol iyo lixi kontonaad can ibn cabas ali radi allahu ta anuma qal cbdullahi bin cabbaas allaqa rukaanatu ninka rukaan la yidha ayaa furay imra'ata haweenaydiis alaaan saddex jeer ayuu ku furay fii majlisin waaxidin hal faxazina calayha wuu ka murugooday xusnan muruga shadiidan aad u tiro badan fasalahu rasuula nabiga allayaa weydiiyey kayfa alaqtaa seed u furtay qal wuxu hi alaqtuha alan saddex baan ku furay qal wuxu hi fii majlisin waaxidin hal boos miyaad ku furtay qaala wuxuu yihi nacamha qaala wuxuu yihi fainamaa in kale maana tilka ayada waaxidatun waa mid farjichaa soo noqsa in shita haddii aad doonto farajaca wuu soo noqsaday fa kaana ibnu cabaas wuxuu ahaa yaraa mid arka anamaa aalaaqu alaaqa inuu ahaaday cinda kulli uhrin dahaar noqosho kasta markay naagta daahir noqoto inuu dalaaqeeda dhici fa tilka asunna taa waa sunnada allatii taasoo kaana u ahaaday calayha annaasu dadka ay ku sugnaayeen iwalatii tii way amara u amray allahu alla weyne ou yidhi faaliquuhunna ufur licidatihinna ciddadooda ufur ayagoo aahir ah la taabin ama ayagoo xaamil ah wa hada alisnaadu laa taqum bihi lxuja isnaadkaas xujo kuma qumayso maca amaaniyatin saddex ayadoo la jirto rawow ka wariyeen can bn Eh, futyahu bikhilaafi dalika arrinkaas arrin khilaafsan marka eh, xadiidkaas ayuu sheekha saa u taabanaya weeyaan hada wallahu aclam w sala allahu waslama cala cabdi